bsmi اllahi الرaxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi wa صaxbihi ajmaciin xukmu ijtimaaci اlwaaweyni waxaan ku dhex jirnay bedel marka waxyaalaha bedelka keeni kara hadda bedelkii baa dhexda kaga jirnaa qeyb dhanaan hadda kasoo baxnay oo macnaha hamsadii oo waaw laga soo bedelo waawdi oo ya laga soo bedelo waxyaala baan soo sheegnay marka inta wuxuu kaga hadlaa ijtimaaci lwaaweyni laba waaw haday kulmaan sida loola dhaqmaya culayskeeda waa la dareemi karaa macnaheedu midkeed in la bedelo weeyaan markaasuu iri iclam annahu ida ijtamaca waawaani laba waaw hadday kulmaan wa kaanat iluulaa midda horan musadaratan ay tahay midda oo kalaamka lagu bilowda kelimada bilowgeeda macnaha labada waaw midooda horo kelimada iyadaa lagu bilowday oo macnaha wasadka kuma jiraan wathaaniyatu midda labaad imaa mutaxarika inay tahay aw saakinatan mutaasilatan fi lwaawiya midda labaad ama ha reebnaata ama ama ha xarakaysnaatee waa inay ahaato mutaasila fi lwaawiya macnaa inay asal tahay oo ziyaado ahayn haddii shuruudaas laga helo laba waaw oo midda hore eh, kelimada lagu bilowday ubtilat ilwaaw اluulaa hamzatan waawda hore hamzaa loo bedelaa marka faluulaa mida horo oo labada waaw oo mida horena a lagu bilowday midan dambana ay reeban tahay naxw jamci waasilatin wa waaqiya waasila iyo waaqiya haddii la jamciyo waa taquul waxaad leedahay awaasil wa waaqin wa asluhumaa wa waasilun wa waaqin ay ahayd wa waasilu wa waaqin hadda fiiri waa waasil marka tidhaahdid laba waaw waay labada waaw midooda hore kelimada ayadaa lagu bilowday mida labaadna mutaxarika waay marka waxa weeyaan an takuuna اlأulى musadira wthaaniya mutaxarikay mithaal u tahay wawaaqidna waa lamid marka wawaasil ayadoo ahayd yaa midii hore ubdilat اlأulى hamzatan wawaasil ma ahd awaasil eh waa waaqin meed a waaqin dhe markaas marka shuruudii way buuxisay labada waaw mideeda hore hamsaa loo bedelay mithaalka iyo qaacidada isku dabaq keli ah wathaaniyatu mithaal mida labaad waa maxay waawda hadday musadaro tahay waawda labaadna ay saakino tahay hadda imaad mutaxarigan ka soo baxnay thaakina naxwu اlulaa untha alawal awal haddii la yidhaahdo yani hada rajul awal aw jaa kaana awalahumaa awal waa mudakar yani unthaadiisa maxay noqonaya aluulaa asluhaa waxay ahayd wuulaa biwaaweyni wuulaa ayib fiiri markan wuulaa maxay tahay laba waaw oo isku xigto oo midda hore kelimada lagu bilowday midda labaadna ay saakina tahay wuulaa saas waa biwaaweyni ulaahumaa faaun madmuuma waawda horo kelimada fadeeda way ku jirtaa wathaaniyatu caynun saakina marka ayadoo wuulaa e waawdi hor hams u badel uulaa macrifa ka dhig aluulaa khalaas ashan ma aha kelimada asalkeeda kamida waa kelimad ajnabiga ka tahay alxarfu tacriifin aw ilaamu faqad waa qeyb hore waay laakiin hadda iyadoo wuulaa ayaad wa kadalika jamcuhaana waa lamid naxwu aluwal hadda aluulaa haddii la jamciya aluwal baa lagu jamcin asalkeeda waxay ahayd asalkeeda waxay ahayd wu uwal wuwal wuwal ay asalkeeda ahaan lahayd oo marka laba waaw oo midooda horena a lagu bilowday tan dambana ay maftuux tahay mithaalkii hore ay noqonaysaa bkhilaafi naxwi wuufiya io wawuuriya wuufiya waa loo oofiyey wawuuriya waa la asturay waa ka duwan tahay fa ina thaaniyata labada waaw midooda labaad saakinatun mid reeban weeyaan munqalibatun midka soo gadoonta can alifi faacil faacil alifteeday ka timida marka fiiri hadda waxaa weeyaan waafin iyo waarin ay ahayd isim faacil markay tahay asigii marka hadii ama ama la yihahdo maya waa waafa iyo waa iyo waara ay ahayd ficilkii maadi mabni u dhig markaasaa wuufiya iyo wuuri ay noqdeen markaasaa waxaa lagu leeyahay waawdan labaad mutaasila fi lwaawiya ma ah wuufiya waawdeeda labaad waxay ka timiday aliftii isimka faacil lagu kordhi jira oo qaa'im iyo qaacid iyo saa'im iyo waafi tiyay ka timid marka eh, ficilkan hadeertaan haddii la yidhaahdo waafa iwaara haddii la yidhaahdo ficilka asalkiisa waaw i ra'ya waa alifta dheeraaday ku tahay marka maadaama aysan ahayn waawda labaad mid asal ku ah ee alif zaa'id ka timiday waxba laga badeli maayo sideedaa lagu baaqi yeelay wuufiya wuuriya laba waawo isku dhalagu dhawaaqaya wa bikhilaafi naxwi alguulana way ka khilaafsan tahay biwaaweyni la akhriya mukhafafan xaal ay tahay mid laga fududay min alwula laga fududay biwaawin la akhriyo madmuumatin ee la reebay ifa hamsatin la akhriya waxay ka timid alwula waaw godan iyo hamse reeban wa hiya untha alawlu alawlu alawalu al dumarkiisa markii aw al mudakar noqotay eh, muanathkeedana alula ay noqotay min waala laga keenay idaa laja marka tan maxay u baxday fiirsa diirtaan labadan hadeertaan waxaa lagu leeyahay alwuula waawdan iyo waawdan labadan waa mida hore hamsi looma celino alula lama dhihin maxaana loo dhihin liannahu waawda labaad mutaasila fi lwaawiya ma aha liannahaa munqaliba cala hamza asalkeeda alwula bay ahayd marka waawda dambe waa hamzo ee waawnimada asalku ma aha shardigaasay kaga baxday wa kharaja waxaa baxay biishtiraadi tasdiir aan iri waawda labada waaw midooda hore in kelimada lagu bilowda aan iri naxwu hawawiyun iyo wanawawiyun nawawiyun aa baxay almansuub la nisbay ilaa hawa wa nawa hadda fiiri labadan hawawiyun labadan waa waxba lagama bedelin oo tan hore hamso looma celinin sababtana waxay tahay baa lagu leeyahay waawda oo horo kelimada laguma bilaabano ha baa ka horeyso nawawiyuna labada waaw nuuna laga bilaaba marka si shardiga wayse marka intaas waxa weeyaan hal masala qalbu lhamzati yaaan aw waawan haddana waxaan gelaynaa qalbulhamzati hamsadii oo la celiyo oo loo badela yaaan aw waawan hadda waxaan ka soo baxnay waawdi iyo yadi oo hamze loo celinayo haddana hamzadii waaw loo celinaya w yaqacu dalika fi baabeyn axaduhumaa baabu اljamci aladii calaa mafaacil marka waxaan waa shardi waa inuu shayga jamc ahaada jamcana waa inuu calaa mafaacil ku yimaada wadalika idaa waqacat ilhamzatu hadday dhacda bacda alifi alifi mafaacil mafaacil markii shayga lagu jamcinayo laba kelimo kor dhigan alifkana thaalita uu yahay waa inay noqotaa wa kaana tilka alhamzatu hamzadana waa inay ahaataa caaridatan fi ljamci mid jamaca ku timid waa inay tahay wa kaanad laamu ljamci jamaca laamtiisana hamzatan inay ahaato ou yaaan oo waawan ayib amhiladooda waa noo imaan doontaa hadhow markii mithaalka kugu yimaado yaan ku tadbiiqi doonaa hadda u bilaabay wa kharaja biistiraati curuudi alhamzati hamzada inay soo diriso oy asal ahayn aaniriya waxaa ku baxay naxwu lmiraat walmaraa'i yaa ku baxday oo hamsadaas hadda maraa'i mafaaciil ku jirto hamsadaas bacda alif timid waaw looma celinin yana looma celinin leesh fa ina alhamzata mawjuudatn fi lmufradi lianna almiraat mifcalat min alru'ya fiir markaa haddii mufrad la yihahda miraat hamsada waa asal haddii la keena asalkeediina ru'yada waa asal falaa takyiira fi ljamci marka sideeday ku baaqi noqonaysaa kow wa kharaja biishtiraadi ictilaali laami laamta inay jiran tahay aanirin waxaa ku baxay naxwu saxaa'if wa cajaa'is wa rasaa'il oo hamzadan hadda oo aliftan saxaa'if ku jirto mafaacil alifteeda ya looma badalayo waawna looma badalayo limaada falaa tugayaru اlhamzatu fi shayin min dalika leesh lianna laama alkalima waa saxiix saxaa'i fa'di waa min xuruufi sixa cajaa'is oo cajuuza laga keenay za'di waa min xuruufi sixa rasaa'il waxa weyaan risaala laga keenay laamti min xuruufi sixa laamti marka ma jirano marka tii hore mithaalkiisaan ku laabanayna wa amaa maa xasala fiihi maa sharadnaahu macnaha waxaa laga jeeda wixiin soo shardinay midkii laga helay macnaha shuruudii oo dhan fayajibu fiihi camalaani laba camala waajib e qalbu kasrati اlhamzati hamzada kasradeeda oo la bedela fatxatan loo bedelo huma qalbuhaa yaaan loo bedelo fi thalaathi masaa'il wa hiya an takuuna laamu lwaaxidi hamzatan mufradka laamta ku jirto hamze inay ahaato ow yaaan asliyatan ay noqoto aw munqalibatan ya oo kasoo gadoonta can waawan aw waawan ay ahaata fi mas'alati waaxida wa hiya an takuuna laamu lwaaxidi waawan daahiratan ayb intaas markaad fiirisid amhiladaga u fiirso mithaalkii markaa ku dabaqdid aad fahmaysaa mithaalu maa laamu hamzatun khataayaa waay khati'a jamceeda maxay tahay khataayaa ayib asalkeeda mafaacil ay ahayd asluhaa waxa weeyaan fiiri markaan khataayi u mafaacilu saas u xifdi marka hadda khataa'iyu maxay noqotay waa jamac horto jamcin calى mafaacil waayahay qaacidadii horan kugu celinaya axaduhumaa baabu اljamci aladi calى mafaacil wadalika ida waqacat alhamzatu bacda alifihi hadda fiiri khataa'iyu markaad tiraahdid ya-di maxay dhacday bacda alif khataa ay dhacday ayib wa kaanat tilka alhamza caarida niri hamzadaas ayada liannahu khatii'a hamzadeedii waabatan asaab kuu sheegaya marka asluhaa khataayi-u ay ahayd biyaa-in maksuura khataayi-u wahiya hayaa-u khatii'a khatii'ada ya-deedii oo mufradka ku jirtay a jamci meeshaan timida kow wa hamzatin la akhriyo khaaayi-u hamzadaasne bacdaa hiya laamuhaa ayb khaطaayiu ay noqotay huma ubdilat ilyaau hamzatan khaaayiu yadi hamzaa loo celiyey calaa xadi libdaali fi saxaa'if sidii saxaa'if yadeeda hamze loogu bedelay yaa khaaayiu yadeedana hamzaa loo bedelay wain lam takun bacda maksuuratin yani waxaa leeyahay wain lam takun hamsadaasi ba ahaanin ya-daas bacda maksuuratin midda saxaa'if ku jirto saxaayif ay ahayd ya-di hamsaad loo bedelay iyadoo ya-daas hadeertaan kasra ayna ka horayno alif reeban ay ka horayso famaa danuka bihaa hamsadii ya-di maxaad u malayn laheyd oo bacda almaksuura haddii hamso oo sukuun ka horayso ya loo bedelay maxay kula noqon kartaa ya oo kasra ka horeysa in ya loo bedela aydaa ka owleysan weeyaan ayib markaasaa waxaa la yiriyey ثuma ubdilat اhamزaة calى صxaabi hamزatayni fasaara khataa'iu bhamزatayni ثuma ubdilat اlhamزaة الthaaniyaةu khataa'iyu khataa'iu yaana loo bedelay lima sayaأti min ana اlhamزaة اlmutaطarifa hamzada haday ay gadaal dhacdo bacda hamzatin hamze kale haday kadib dhacdo tubdalu yaaan wa in lam takun bacda maksuurati famaa danuka biha bacda maksuuratan waa aan soo sharaxnay huma qulibat marka maxay noqotay khataa'i u meesheed khataa'iyu ay noqotay huma qulibat kasrat اluulaa khataa'i di fatxatan khaطaayu ay noqotay litakfiif id kaanuu yafcaluuna dalika fi ma laamuhu saxiixa wixii laamtiisa ay fiyowdahay way kordhigi jireen madaara iyo cadaara fi lmadaari walcadaari ayadoo ahayd yaa la kordhigi karaa qaala mru'u lqays wuxuu iri wa yowma caqartu lilcadaara matiyatii fawaa cajaban min kuuriha almutaxamali wa yowma caqartu maalinkan gowracay buu iri lilcadaara gabdhihii oo abkaarta ahay madiyatii daabadaydii aan u gowracay fawaa cajaban waxaa la yaab leh mankuurihaa rarkoodii rarkeedii matiyadii almutaxamali la ximbaaray marka uu leeyahay yani intuu jacayl iga gaaray baan aan daabadii aan watay oo zaadki rarki ii saarnaayaan aan gowracay waxaa igu soo baxay buu leeyahay daabadii wixii saarnay qaaditaankoodi culayskoodii marka cadaari ayadoo aheda cadaara loo bedelay min baabi takfiif waay taas haddii loo bedelayne khaaa'iyu ayadoo khaaa'a ay iska noqotay iyadana saas waay wa qaala aydan wuxuu iri imru'u lqays ghadaa'iruhu mustashrizaatun ila alculaa tadilu lmadaara fi muthanan wa mursali ghadaa'iruhu bowritintii macnaha duubduubyaalkeedii mustaziraatun waa mid oo kacsan ila alculaa tadilu ay ku dhumayso almadaara qoryihii ama midiidii ama eh, waxaa tiraahdaa shanladii qoriga ahayd fii muthanantin laysku laablaabay iyo mursan la dey wax hadda kuma jirto waxau leeyahy gabadhaas tin weyn ay leedaha kor u kacsan oo qorigii lagu shanayn jiray xataa haddii la dhex geliyo au ku dhex dhumayo tinteeda badnaashadeeday kibaar u tahay huma qulibat ilyaau alifan baa loo celiyey markay khataa'iyu ay noqotay khataa'iyu ay aheed hamsadii baa la kordhigay hamsadii baa oo hoos dhigneeda la kordhigay khataa'iyu ay noqotay markaasaa wa qulibat ilyaau alifan litaxarukiha infitaaxi maa qablaha fa saara waxau noqday khataa'a bialifayni baynahumaa hamzatun walhamzatu tushbihu alif faاجtamaca waxaa ku kulmay shibhu ثaلaaثi alifaatin khaطaaa aliftii khaطaaa reebneed iyo hamzo iyo alif kale faubdilat اlhamزaةu yaaan baa loo celiyay fasaara waxau noqotay khaطaayaa bacda khamسaةi acmaalin shan shaqaa laga qabtay markaasay saas ku timid ou leeyahy midaas adiga fiiri qaacidadii le tartiib uga fiirso markaa heshid tadbiiqeeda wuu kuu sahlan yahay hadda saddex mithaal oo sheegi doonaa kuligeed calىa nafsi mithaal qadaaya waay wa mithaalu maa laamuhu yaaun asliya qadaaya waay fiirso qadaaya asluhaa waxay ahayd qadaayiyu mafaacilu ay ahayd biyaa-ayni aluulaa mida horo yaa u faciila waa qadiyadii mufradkeedii ya ka mid ah waa labadan ya oo u dambayso wa thaaniyatune laamu qadiya waay macnaha ya-da hore waa ziyaado ya-dan dambana laamulkelima kamid yahi ku dhamaanay qadiyadii kow qadaayiyu aan joognaa huma ubdilat iluulaa hamzatan kamaa fii saxaa'if markii loo celiyo qadaayi qadaa'iyu ay noqonay qadaa'iyu kamaa fii saxaa'if huma qulibat kasrat lhamzati fatxatan qadaayu ثuma qulibat ilyaau alifa litaxarukiha winfitaaxi maa qablaha fasaarat qadaa ثuma qulibat ilhamzatu yaaan fasaarat qadaaya bacda arbacati acmaal mithaalkaas iyo qaacidada u fiirisid ku celisid waa basiir jidan w wa mithaalu maa laamuhu waawan wa mithaalu maa laamuhu waawan qulibat fi lmufradi yaaan matiyatun weeyaan matiyatun waa mufrad kelimada xarafka uu ku dhamaado asalkiisana waa waay fa ina aslaha waxaa lagu yidhi matiiwatun weeyaan faciilatun oo min almata ka timid matiiwatun haddii la yidhaahdo tada miimka iyo tada iyo waawda ayaa asalka ah. yada iyo tada marbuutada zaa'iday ku tahay matiiwatun faciilatun min almata wahuwa huwa adahru matiya waxaa loogu magacaabay daabada dhabarka laga fuulaa matiya la yidhaahda ayb huma ubdilat ilwaawu yaaan fiiri matiiwatun ay tiri marka ya-dii oo reeban oy kasra ka horeysa waawdina ka dambeyso waxaa la sameeyey waawda dambo oo ya-da ku xigayaa laya loo celiyey marka maxay noqotay laba yaa oo midna ay reeban tahay midna ay fadxisan tahay huma udqimat ilyaau fiiha yani alyaau fi lyaai wa dalika calaa xaddi alibdaali waaliqdaami fii saywid iyo wa maywid oo kale sidii saywid sayid loo leeyahay maywidna mayid loo leeyahay yaa matiiwana matiya loo yiri id qiila fii sayid wa mayid wa jamcuhaane mataayaa weeyaan waxa weeyaan dhabaryaalo wa asluhaa waxay ahayd mataayiwun mataayiwu mafaacilu iyadoo mataayigu ah a ah, waxaa layihi qulibat ilwaaw yaan leesh litadarufihaa waawdi gadaalay u dhacday bacda alkasrayna ka dambaysaa ya hoos dhigan iyo waaw reebana isku kulmay marka ya-a loo bedelo waawdi fasaara waxay noqotay mataayiyu mafaacilu kamaa fi lghaazi wadaaci si lagu sameey oo kale iyadoo mataayiyu ah uma qulibat ilyaau luulaa mataayiyu labada yaa mideeda horo yaa hamsatan loo celiyey kamaa fii saxaa'if oo kale fasaarad waxay noqotay mataa'iya ay noqotay mataa iya markaasaa la layidhi fiiri mataa iya thuma ubdilat ilkasratu fatxatan mataa ayu ay noqotay thuma alhamsatu yaaan la mataa ayu markay noqotay ثuma ubdilat اlkasraةu fatxaة mataayu saas markay noqotay ah, waxaa lee taxaraka xrafnantu wafatxa maa qablahu fasaara mataa ay noqotay taasaa ka maqan meeshaas ثuma alhamزaةu mataa markay noqotay hamzadii yaana loo celi fasaarad waxay noqotay mataaya bacda khamsati acmaalin marka taa iska garanaysaa hadda meeshaas waxaa ثuma qulibat اlhamزaةu yaaan a ah, meeshaas ka maqan waana la garan karaa طيب نفس الشhيء ومثاaل mا lاamhu waaw salimat في الواaxidi hiraawaة weeyaan w hiy اcصا a hiraawa layihahda usha garuunka anagan ihahdo kala marka hiraawaة jamceedi haraawa weeyaan laakiin haraawaasay ku timid wadalika anana qalbnaa waan bedelnay oo aan celinay alifa haraawa fi ljamci hamzatan aan u celinay calaa xaddi alqalbi fi risaala wa rasaa'il marka waxay noqotay haraa fiiri waxaa layihi qalabna alalifa hamzatan haraa haraa'iyu haraa'iyu ay noqonaysaa ayb huma abdalna alwaawa haraa'iyu yaan haraa'iyu markay ahayd litatarufiha bacda alkasrati fasaarat haraa'iyu huma qulibat ilkasratu hamsadii hoos dhigeedii fatxatan haraayu ayib faاnqalabat ilyaau alifa liannahu litaxarukiha winfitaaxi man qablaha fasaarat haraaa huma qalabna alhamzata waawan fasaara haraawa bacda khamsati acmaalin almuhim eh, waa shaqo badan oo yani laylin qofkii tamriinay maskaxdi ugu samaynay sida hadda u muuqatan uma dhib badno mithaalkii iyo iyo iyo tadarujka inta la marayo unbaad u fiirinaysaa qaala bnu malik fi liijaaz kitaabkiisa wuxuu ku yiri alaslu waxay ahayd alharaa'iyu kuwii kaloo sida alqadaa'iyu aan usoo niri oo kale ka rasaa'il walqadaa'iyu kasaxaa'if wazawaa'iyu kاdawaaci lakin اstuhkila hada اljamcu jamcan waa la cuslaystay likownihi muntaha jumuuc ou yahay fakhafafuuhu fi الصaxiixi bimanci sarfi marka tanwiinti way ka dhaafeenoo haraa'iyun ma dhihin ee haraa'iyu a la yiri markuu macnaha fiyow yahay saxaaifu saxaa'ifun lama dhihin fain ictala aakhiruhu aakhirka hadduu ka jira sida alqadaa'i iyo halharaa'i iyo dawaaci oo kale hadduu saxaa'if waa saxiix rasaa'ilna waa saxiix aakhirkoodii laakiin haddii asigoo siiqatu muntahaljumuuc ku yimiday markuu saxiix yahay tanwiinta laga dhaafay liajli takhfiif fa in ictala haduu aakhiru marka hadduu ku darsada aakhirka inuu jiranaado kaana athqal marka marka faziida takhfiifan aa lagu ziyaadiyay maa qabla aakhirihi oo waa maxay hamzadiisa ya loo bedelay jawaazan fi ma sumica sidii ka mahaara iyo madara oo kale ayadoo madari iyo mahaari ahayd baa fatxa loo bedelay liana alfatxata akhafu alxarakaat saasaa laleeyahay marka waxay kaaga baahan tahay keli a mithaalka iyo inta oo oo maxaan ku iraha shaqo la qabana inaad isku fiirisid qaarkood ikhtisaara lagu sameeyey fqulibat ilyaau alifan a laiska leeyahay marka waxaa weeyaan litaxarukiha winfitaaxi maa qablaha ayib baabu lhamzatayni multaqiyatayni fi kalima tanna istidraad waaye weli anagoo ibdaalka ku dhex jirno yaa laba hamzo ay meeshan ku kulmeen laba hamzo marka labadii hamzo a in la yidhaahdo culayskeeda ay leedahay hamزة hadii lira alif waa ka duwan tahay wاlatii tubdl minhumaa abada hiya thaaniya laba hamزe haday kulmaan mida labaad yaa la bedelaya ama ayada awaaw loo bedelaa ama ya loo bedelaa ama sukuuna la saara xarakadayaa laga qaadaa limaada lana lalulaa mida hore kuma jirto lianna ifraada hiqal culayska xadgudubkiisa xasala bithaaniya culayska wuxuu ku yimid mida labaad mida hore in lagu bilowda akhada akala hadda fiiri hamsaa lagu bilowda ceebna ma keenin culaysna ma imaanin markaasuu wuxuu iri falaa takhrul hamsataani kama marno almadkuurataani lasoo sheegay min an takuuna aluulaa mutaxarika wathaaniya saakina inay mida hore ay xarakaysan tahay mida labaadna ay reeban tahay aw bاlcagsi an takuna اlأulى saakina wاthaniya mutaxarika aw yakuuna mutaxarikeyni mutaxarikatayni ama labadooda inay xarakaysan yihiin marka saddexdaas xaala lagu tafsiilinay way sahlan tahay fain kaanat اlأulىa mida hor haday tahay mutaxarika wthaaniya saakina ubdilat ithaaniyatu mida labaad waxaa loo bedelaa xarfa cilatin xarfa cilo ama waaw reeban ama ya reeban a laga dhigaya ama alif reeban min jinsi xarakati اlأuulaa midda hore xarakadeeda xaraf cilo ku jinsi ah yaa la keenaya fatubdalu alifan baa loo badelaa bacda alfatxati naxwu aamantu fiirih hadda aamana ficilka maadi aamana buu ahay ayib asoo maya ficilka waxa weeyaan amana buu ahay amana asoo amana e eh, mxuu noqday hamze oo fatxisaysan iyo midda labaad oo reeban markaasaa layidhi midan labaan oo reeban ha loo bedelo mida hore xarakadeeda xarfu cilo munaasib ah mida hore maxaa saaran fatxa fatxa maxaa munaasib alif marka alifaa loo bedelay mida labaad aamantu wa minhu qowlu caaisha kamid abuu ah, huri ibnu hishaam radia allahu canha ay tiriye wa kaana yaamurunii an aatazira وكان يأمرني yaamurunii nebigu waa i amray anigoo أن ah فيباشرني aatazira fayubaashirunii wa ana xaa'id bay tiri macnaha waxa weyaan hooskunti soo qaado u dhamiga dhahay markaan soo gashtay hooskuntigii markaa jirmiga inta kale ku istimtaacay fiiri markan an aatazira wahwa bihamzatin hamzada horo io fa alifin la akhriya aatazira wa cawaamu lmuxadithiina yuxarifuunahu fa yaqra'uunahu bialifin wa taa'in mushadada oo waxay leeyihin an atazira walaa wajha lahu midkaas w wej sax looma helaya buuri liannahu lafdigan aatazira iftacala oo min alizaar ka yimid waay marka maba ahaabo hamze laysku shida ma aha fafaauhu hamzatun saakina bacda hamzati almudaaraca almaftuuxa aatazir in la yidhaahdo waay ayb wa tubdalu thaaniyatu midda labaad waxaa loo bedelaa yaa-an bacda alkasrati hadday laba hamso midda hore ay hoos dhigan tahay midda labaadna ay reeban tahay tan labaad waxaa loo bedelaa xarfu cila oo munaasib xarakada kasrada waa wahwalyaa naxwu iimaan wa aamana masdarkeeda iimaan awalkeeda imaan ay ahed imaan hamsa hoos dhigan iyo mid reeban tiid labaada waxaa loo bedelay bacdihim ilaaf ay yireen ilaaf meeshii laga rabay oo midda labaad iyaa loo celiyo yay sideedu ku baaqi yeeleen bitaxqiiq la akriyo hamzadiio la xaqiijiyo aan loo bedelin ayib wa tubdalu thaaniyatu waawanaa loo bedelaa bacda damati naxwu utumina asalkeeda u tumina ay ahayd waa la aaminay ficil majhuul a u tumina marka waa laba hamzo midka horena ay godan tahay mida labaadna ay reeban tahay mida labaad waxaa loo bedelay xarfu cila yunaasibu dama wahwa lwaaw utumina wa ajaaza alkisaa'iyu wuxuu baneeyey an yubtadaa in sidaas labadooda lagu bilaabi karoo la dhihi karo utumina bihamzatayni naqalahu canhu ibn اlambari baa kasoo guuriyey fi kitaabi اlwqf wاliqtidaa wاlاbtidaa waradahu waana ku radiyey siibaweyh kasoo naqli maya kisaa'i buu kasoo naqliyey waana ku radiyo waa diiday wuxuu iri maya wax jira ma ah ayb taa horta way saalan tahay labadii hamso mida hore hadday xarakaysan tahay mida labaad ay reeban tahay mida labaad waxaa loo celinaya xarfu cilo oo xarakada tan hore saaran u munaasibe taas waxa weya nafsa shay aamana yani uuminu xataa waa lamid uuminu uminu bay asalki ahaed hadda u'tumina meesha uu ka yiri xataa uuminu waa lagu mithaali karaa ayb wa in kaanat iluulaa saakina markaanay mushkilo ka tahay mida horaa reeban macnaha markay reebanta iyada kelimo laguma bilaaba dhexday ku jirtaa waay wa thaaniyatu mutaxarikatan fa in kaanataa fii mowdici alcayni hadday isla yihiin labadii hamso kelimada dhexda cayntay ka galeen faadana ma ka gelin laamtina ma gelin udgimat اluulaa fi thaaniya lagu idqaamaa naxwu sa'aal weeyaan fiiri hadda sa'aal asalkeedii waa laba hamso mida hore sa ala ay ahayd sa mida horena waa reeban tahay mida labaadna waa xarakaysan tahay marka udqimat اluulaa fi thaaniya laba xaraf oo isku jinsi a waay mubaalagaة الsu'aal sa'aal haddii la yihahdo waa ninka oo su-aasha badan wala-aal wa ra-aasna waa lamid binisbati libaayici lulu wa ru'uus ninka xoolaha madaxooda gado oo kan ra-aasa la yidhahda ninkii jawaartiga la-aal taas waaba naga hartaybo marka hadday fa'di yihiinna waataan hadda soo sheegnay oo aamana iyo iimaan iyo uumina iyo waxaasay ahayd hadday dhexda ka galaanna waaba intaa labadaa sadaray ku hagtay wa in kaanataa fi mawdici laami labadii hamso yaa waxay galeen aakhirka kelimadii ay galeen ubdilat ithaaniyatu yaaan muطlaqan mida labaad yaa laisaga bedelaya fa taquulu waxaad leedahay fii mithaali qimatrin oo kale oo min qara'a laga keenay haddaad aragtid waxaa lagu leeyahay qara'a waxaad ka dhigstaa calaa wasni qimatrin ka keen nin saas le haddaad aragtid waxa weeyaan carabi oo sidaa ku yimid oo saxe eh, ma aha waa wax la sameeyo marka tamriin lagala jeedo marka qimatrun qira'a ka keen qira'yun aad leeda qira'yun ayib asalkeeda waxay ahaan laheed qira'un ay ahaan laheed qira'un laba laba hamso oo midkoodana oo ay reeban tahay aakhirkan isla yaaliin midii labaad marka ya u badel qira'yun aada leedahay marka marka hore waxa weeyaan qira qira markaa tiraa un laba hamso oo midna ay reeban tahay midna ay godan tahay marka eh, wa fi mithaali safarjal oo minhu min qara'a kay timida qara'a waxaa lagu leeyay safarjal ka dhis maxay noqonaysaa qara ya un safar jalun qara ya-un bihamzatayni la akhriya baynahumaa yaa-un mubdalatun min hamza saddex hamzay ahaan lahaayeen ee waxaa loo bedelay asalkeeda waxay ahaan lahayd qira qara a-un taas waa waxa lagala jeedo qara a-un markaasaa waxaa lagu leeyahay midda oo dambeyso hamza u bedel ayay noqonaysaa qara ayun saasay imaanay qara ayun safar jalun marka horta qara' ka keen qara aun midda labaad ya u bedel qara ayun ay noqonaysaa qara ayun ayb hadda qara ya-un a u taalo oo wuxuu iri bihamzatayni baynahumaa ya-un mubdalatun min hamza tii horena waxay aheeday tubdalu thaaniya ya-an qaacidad haddii loo raaca labada hamso mida hore in laa ya loo bedela ma aha dambe in loo bedelo qara ayun in la yidhaahdo saasa farjalun in lagu keeno icaadata nadar ay u baahan tahay ayb wa in kaanataa mutaxarikatayni haddii labadii hamso aakhirka ay yaaliin labadoodana ay wada xarakaysan yihiin fa in kaanataa fi tarafi aakhirka haddaa yaaliin aw kaanat ithaaniyatu maksuuratan midda labaad ama midda labaad ay hoos dhigan tahay ubdilat yaa-an mutlaqan midda labaad yaa laysaga bedela fiiri midda hadirtaan wa in kaanataa mutaxarikatayni fa in kaanataa fi arafi ubdilat athaaniyatu yaaan hadda qara un aan soo niriyey waxaa weeyaan labadooda waa mutaxarik qara un labadooda waa mutaxarik mida labaad yaa ubadel qara yunti aan soo sheegnay ubdilat yaaan muطlaqa aw kaanat athaaniyatu maksuuratan yay noqotay qara i qariun qari-un oo kala ah. waay fiiri markaan aw kaanat athaaniyatu maksuura marka qari-yun aada leedahay idin yo a loo wa in lam takun طarafan hadday aysan ahayn labadoodii mutaxarikeyn waa darafna ma dhicin oo aakhirka wa kaanat madmuumatan midda labaadna ay godan tahay ubdilat waawan baa loo bedelaa muطlaqan aumun aumun oo kale waay umun aumun midda labaadaa godan ubdilat waawan awumun a laleeyahay wa in kaanat maftuuxatan hadday tahay midii labaad fain infataxa maa qablahaa aw indama ubdilat waawan hadday midda horo midda labaad maftuux waay middii horena waa fadxisan tahay aw indama ama maa qabligeeda waa godan yahay ubdilat waawan wa in wa in inkasarat ubdilat yaa-an intaasoo dhan hadda sharaxa oo xaashiyadan ku sheegnay haddaad fiirisid waxay ku imaanaysaa hadda ayagoo isku reeban oy midda hore kordhigan tahay amimun aimun amimun oo kale waay calaa kuli xaal amhiladooda waxaa lagu leeyahay ama oo kale isbac ka sameey eh, maxaanku qaraa oo kale jacfar ka sameey sibrij oo kale ama burthun oo kale qara'a ka keen waa wa amhila oo mustanaca a ah weeyaan laakiin shay macmuul e ma ah haddaa rabtid amhiladooda hoos ka fiirso win kaanat اlأulىa min almutaxarikayni wain kaanat اlأulىa hadday tahay min almutaxarikatayni labada xarakaysan oo kamid a midooda hore hamزata mudaaracatin ficil mudaarac hamsadeeda hadday noqoto naxwa aumu wa ainu oo kale waayo oo mudaaricay amamtu wa anantu ah fiiriya amamtu waan imaam noqday iyo wa anantu waan haaray mudaarica mudaaricooda amamtu mudaaricka keena lagu yiri ummu anantu ou anna oo macnaha waa haaray ah mudaaricka keen a innu ay noqotay jaaza fi thaaniyati midda labaad waxaa ku banaan ataxqiiqu in sideeda loo xaqiijiya tashbiihan lihamsati lmutakalima idoo lagu shabahay waa lidalaalatiha calaa macnan ay ku tusinaysaa oo bihamzati istifhaami ah naxو aandartahum aandartahum wayaan labadii hamso waa la xaqiiji lannahu ficil mudaaracay ku jiraan tan horena waa istifhaam midan dambana waxaa weeyaan eh, mida hore waa hamزaة eh, andartahum waxa weeyaan hadda maadi waa ficilkaas andarta iyadoo andarta aheeda hamso lagu kordhiyey marka istifhaamay mid tahay midna waxa weeyaan ashbah bihamzati اlmudaaraca aa lagu leeyahy ma aha iyadii ayb aan ku celino wain kaanat اlأulىa min almutaxarikatayni hamzata mudaaracatin naxwu aumu wa ainu mudaaricay amamtu anantu jaaza fi thaaniyati ataxqiiqu mida labaad in la xaqiijiyo aa banaan oo aad tiraa aumu ainu labadiba aad xaqiijisa tashbiihan lihamzati اlmutakalimi hamzada mutakalimka idoo lagu shabahay lidalaalatihaa calaa macnan ay tusisay yaa bihamzati اlistifhaam lagu shabahayaa oo fii qowlihi tacaala ku jirta aandartahum hamzada andartahum ku jirto hamzat almudaaraca ma aha hamzat listifhaam waay yaa waxaa lagu shabahayaa midaan aumu ku jirto oo hamzat lmudaaraca hamzat listifhaam lagu fahmaya sidaasaa lagu xaqiijinaya dabcan waa banaan tahay taxqiiqooda markii lagu yidhaahdo in alif loo bedelana waa banaan tahay macnaha saas oo waaw loo bedela awumu la yidhaahdo oo ayinu la yidhahye midaasna ya loo bedelana waa banaan tahay sidii labadan aandartahumba midda labaad alif loogu bedel aandartahum la dhihi karo faaida yajuusu waxaa banaan fii naxwi ra'sin wa lu'min wa bi'rin hamsada hadday kelimada caynta kaga jirto oo ay wasadka kaga jirto ibqaa ibqaauhaa in la baaqi yeelan waa bannaan tahay oo ra'sin iyo lu'min hamsadii sida loogu dhawaaqo wa qalbuhaana waa bannaan tahay hamsadii in la rogo min jinsi xaragtii maa qablaha waxa ka horeeyo xarakada ka dhalanaysa jinsigooda in loo bedelo oo la yidhaahdo raasin iyo luumin iyo biirin in la yidhaahdo biirin in la yidhaahdo wa yajuusu fii naxwi wuduu wa majii hadday hamsadii mutaarif keligee tahay hamse kale la soconin ibqaauhaa baan banaan wuduun in laskaga majiun hamsadii si lagu baaqi yeelo wa qalbuhaa in la rogana waa banaan tahay min jinsi maa qablahaa waxa ayada ka horeeya jinsigooda in loo bedelo oo waaw kale laga dhigo wuduun waawdeedi wuduwun in la yidhaahdo liannahu hamsada maxaa ka horeeya waaw waawdaas oo ayada wax lamid ee eh hamzadii u bedel laba waaw ka dhig ayib majiun hamzadan maxaa ka horeya ya ya u bedel maca alidqaam markan wuduwun iyo majiyun ina tiraha kuu banaan oo markii aad u gelisid markaad u rogtid eh, hamzadii ugu dambeysay min jinsi maa qablaha laba waaw bay soo baxayaan maji markaad hamsadii dambaysiya u roogtid laba ya bay soo baxaysaa midoodana ay reebantahay midan ay xarakaysantahay laysku idqaamo waajibay noqonaysa almuhim waxay u baahan tahay waxaa weeyaan in aada loo fiiriyo oo aad amhilada iyo qaacidada inaad isku tadbiiqisid ayaad u baahan tahay keliya wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin